juska dambaa ka bilowda laakiin kan waxaa loogu sheegay halkan nawaasikhda in la dhammaystiro isagaa ilaa ka dhimane faslun wa amaa danna danna iyo wa akhawaatuhaa walaalayaalkeed walaalayaalkeed waxaa loola jeeda alcaamilatu camalahaa cawaamisha oo camalkeed oo kale camal fala fa inahaa danna iyo akhwaaddeedii fa inahaa danna iyo akhawaaddeedii tadkhulu way gashaa bacda istiifaa'i faacilihaa faacilkeeda oo oobsashadeeda ka gadaal cala almubtadai waalkhabari ayay gashaa marka hore faacilay qaadanee markay faacilka oobsato markay faacilka oobsato kadibay mubtada iyo khabar ay geleen tansibuhumaa waana nasbine labadooda calaa annahumaa labadoodu mafcuulaani laba mafcuul inay yihiin ay ku nasbineen labada mafcuul oo lahaa afcaashaas u sugnaaday wa hiya afcaashii baabka nawcaani duu nawcayni laba nuuc midu saaxiib weeye maya waxaa tiraa wahiya afcaasha baabkan nawcaani daatu nawcayni laba nuuc midu saaxiiba weeye nawcaani daatu nawcayni laba nuuc midu saaxiiba weeye axadumaa midkood afcaalulquluub weeye ee halkaas intaanaan gelin sharaxa fawaa'id muhiim ah ayuu ku sheegaa wuxuu yidhi وqad afaada iبن هishaam وغayruhu أnamaa yatacadى لاثنayn anwaac iبnu hishaam iyo keyrkiis culmmada naxwada ka mida waxay faa'iideeyeen afcaasha labada mafcuul qaadata inay dhowr nuuc tahay afar nuucay ka dhigeen nuuca ugu horeeya maa yatacadى ilayhima binafsihi taaratan walaa yatacadى ilayhima taaratan أkra nuuca koobaadoo laba mafcuul qaata waxa ay tahay whiy wahiya nawcani meesha sharxa wey wahiya nawcaani waa kan hadalka ku dhowa matniga ah wahiya ay afcaalu hada اlbaabi nawcaani faqad biidqaali ra'yi alxulmiya kamaa sayati waa kan waa kan bilowday sharxi marka waa kan bilowday marka waxay yidhaahdeen afcaasha labada mafcuul u gudubtaa waa dhowr nuuc nuuca koobaad afaray sheegeene macnaha intaa shaarix halkan ku sheegay nuuca koowaad laba mafcuulu mar u gudbaa marna laasimu noqona laba mafcuulu hal mar qaadana marna hal mafcuul xataa ma qaadanayo waa zaada iyo naqasa labadaas ficil mar laba mafcuulu ay qaadanayaan marna waxba qaadan mayaan tusaale waxaad leedahay naqastu zaydan dinaaran zayd waxaan ka nuqsaamiyey hal dinaar mushaarkaan sii jiray hal dinaaran ka jaray naqastu zaydan dinaaran laba mafcuulay toos u qaadan marna wuxuu noqonaa laazim naqasalmaalu maalkiiyaa nuqsaamay hal mafcuul xataa qaadama naqasalmaalu maalkiiyaa nuqsaamay zaadana waa la mid waxaa leedahay zidtu zaydan dinaaran zayd waxaan u kordhiyey shaqadii maanta u qabtay hal dinaar zidtu زayda waa mفcuل أول dinaar mفcuل ثاني marna hal mفcuل xataa qadama laaزimu noqona waxaa leedahay zaad اlmaalu maalkii waa siyaaday zaad اlmaalu maalkii waa siyaaday waa faa'iide muhim nuuca labaad oo laba mafcuul u gudba waa afcuul mar waa afcaal mar walba laba mafcuul u gudubta laakiin mar labada mafcuul toosay u qaadanayaan marna mafcuulka labaad xarfu ay ugu gudbayaan waxa weyn toddobu sheegay amara wastakfara wazawaja wasama wadaca oo macnaheedu yahay sama wadaca idaa kaana bimacnaa sama hadday tahay wey wakaala iyo wawasana toddobadaas ficil toddobadaas ficil laba mafcuulay mar walba qaataan laakiin labada mafcuul marna toosay u qaataan marna mafcuulka labaday xarfujar ku qaataan waxaa leedaha amartu zaydan zaydan amray alkhayra amartu zaydan alkhayra waa laba mafcuul waxaad kaloo leedahay amartu zaydan bilkhayri ah, amartu zaydan mafcuul awalka qaata bilkhayri mafcuulkii labaad xarfu jaraa ku gaara waxaa leedahay wastakfur wastakfartulaaha ilaahay waxaan ka dalbaday dhaafid wastakfartulaaha ilaahay waxaan dhaafid uga dalbaday demban ilaahay allah mafcuulawel demban mafcuul waxaad kaloo dhihi kartaa wastakfartullah ilaahay waxaan dhaafid uga dalbaday min dembin iri marka toosna waa u qaataan marmarna xaraf jaaray midka labaad ku gaaraan dhammaan waa saas waxaad dhihi kartaa zawajtu zaydan hindan zayd waxaan u guuriyey hinda waxaad dhihi kartaa zawajtu zaydan bihindin marka kuwaas waa nuuca labaad nuuca saddexaad maa yatacaddaa linaini awalhumaa faacilun fi lmacna waa afcaal oo caam ah ood arki doonto marar badan marka ayagoo laleeyahay baabu acdaa wa kasa baabu acdaa wa kasa macnaheedu waxay tahay baabu acdaa wa kasa waa mafcuul waxaan rabaa waa afcaal oo qaadata laba mafcuul oo labada mafcuul mid ka horeeya xagga macnaha faacil ka yahay ama aakhid waa midka wax qaadana mid ka dambeeyana xagga macnaha mafcuulu ka yahay macnaheedu waa ma'khuud mid la qaadanayo wey laba mafcuulay qaataan labada mafcuul midka horeeya xagga macnaha aakhid wey waa faacil waa midka wax qaadana labada mafcuul midka dambeeya xagga macnaha waa mafcuul waa ma'khuud waa mid la qaadana waa kasa iyo acda iyo waa badan yihiin waxaad leedaa fiiri acdaytu zaydanan waxaan siiyey dirhaman acdaytu zaydan dirhaman hadda zayd iyo dirhaman yaa aakhidoo wax qaadana zaydaa wax qaadana diramku muxuu yahay ma'huud waa mid la qaadana waxaa leedahay kasawtu zaydan zayd waxaan huwiyey thawban maro zaydan iyo thawban yaa wax qaadana zayda qaadana thawbanna waa la qaadana marka midka horeeya xagga macnaha waa maxay aakhid mid wax qaadana midka dambeeya xagga macnaa muxuu yahay ma'huud asalkooduna iskuma ahan mubtadiye khabar maba la qabri karo hadda ma kartaa zaydun zayd dirhamu waa shilin ma la dhihi karaa wax jira maaha masd see shilin ku yahay ah, zaydun zayd thawbun waa maro ma la dhihi karaa lama dhihi karo marka asalkooda mubtadi khabar iskuma ah maba isku noqon karaan marka waxaa la yidhaha afcaashaasna baabu acdaa wa kasa ah. afcaashaa saasaa loo yaqaan waa nuuca labaad waa nuuca saddexaad nuuca afraad waa nuuca matniga noogu yaala waxa wey laba mafcuulay qaataan labada mafcuulna asalkooda mubtadi khabar isku ah waa nuuca afraad marka afcaasha labada mafcuul qaadata waa meeqa nuuc afar wey afarta baa lagaa raba adiga waay axaduhumaa labadii nuuc mid kamid ah afcaal اquluub wey afcaal اquluub afcaal اquluub waxaa loo leeyahay macaanideedu qalbigay ku tacaluqdaa maxaa yal afcaashan waxay tusee cilmi ama dan meesha wax laga ogaado ama wax laga maleeyaana waa qalbiga marka macaanidoodu qalbigay ku tacaluqdaa soo ma jeed afcaalqulub saasaa loo leeyay axaduhumaa labada nuc midkood afcaalqulub wey wa hiya afcaalqulub danantu waa maleeyey wey danna laba macnay ku timaada waa afar iyo toban ficil markaad afcaashaanu danna laba macnay faa'iideydaa macnahay ugu badan tahay waa rujxaan danniyay faa'iideydaa wa hiya tufiidu fi lhaalibi rujxaana alwuquuc ah, sida badan rujxaanay faaideda rujxaan waa danni sidaasaa miisaan badow ah, waa arin aad si uhaysato laakiin si kale noqon karta laakiin sidaad uhaysataa kula xoog badan ruujxaan haddaad maqasho waa dani marka aaday u badan tahay yaqiinna waa ku timaada dhanna ayadoo bimacnaa yaqiin waxaad leedahay aladiina yadunuuna anahum mulaaquu rabbihim aladiina kuwa yadunuuna yaqiinan oo huba anahum ayagu mulaaquun rabbihim inay rabbigood la kulmaayaan bacfi jiro muminiina laga hadla la ammaanayo yaa la dhihi kara dad malaynaya oonan yaqiinsanayn maya yaqiin wey hadde aladiin waxa weeyaan yadunuuna anahum mulaaquun rabbihim marka danna maxay ku timaadaa rujxaan fi lhaalibi maxay kaloo noqon kartaa yaqiin kan kale waa xasiba waa danay la mid tahay rujxaana u badan yaqiinna waa ku timaadaa yaqiinna waa ku timaadaa xasibtu tuqى wاljuuda khayra tijaaratin rabaaxan idaa malmar'u asbaxa haaqila xasibtu waxaan ku ogaadon yaqiiniyey ad leeda waa meley maaha xasibtu waxaan yaqiiniyey oon ogaaday atuqaa laka cabsi wاljuuda wax bixin khayra tijaaratin ganacsi midka u khayr badan inuu yahay hal adulkum calى tijaaratin tunjiiku min cadaabin aliim tijaaro wey tijaaro midda u khayr badanaan ku ogaaday waxbixinta iyo alla ka cabsiga rabaaxan min jihati rabaax agga xagga faa'iidada waxaa la bixiya faa'iidada ka soo noqonayda midda ugu khayr badanaan ku ogaaday idaa asbaxa almaru qofku hadduu noqdo idaa iyo maa hadday isdaba dhacaan maad waa ziyaado idaa iyo maa hadday isla socdaan maadu waa zaa'idda idaa almaru hadda kuma xisa karto almaru waa ism idaa shardiyaa marka ism kama daba maro ee ficil soo qadaro idaa asbaxa almaru qofku markuu ahaado asbaxa markuu ahaado haaqilan mid culus markuu cuslaado qabri iyo qiyaamo aado waxuu ogaanayaa wax kasta waxa uu qayr badan iyo ganacsi kastaba xagga faa'iidada alla kacabsi iyo waxbixin marka xasibo yaqiin ku timid weeye dhanina waa u badanta inay ku timaado kan kale waa khiltu weeye khaala maadigeedu waa khaala mudaariceeduna yakaalu inuu noqdaa la rabaa yakaalu ee uusan noqon yakuulu hadduu yakuulu noqdo macnuhu waa yatakabaru yakuulu hadduu noqdo macnuhu waa yatakabaru yakuulu waa isla weynaana wey kaas laba mafcuul ma qaadato ee midda labada mafcuul qaata waa khaala oo mudaariceedu ku yimaado yakaalu macnaheedana sida badan waxay faa'iideydaa rujxaan yaqiinna waa ku timaad mararka gobol wa ra'aytu weeye ra'aytu sida badan yaqiinay faa'iideydaa dannina waa ku timaadaa waa arki doonaa iyadana dannina waa ku timaadaa laakiin yaqiinay u badan wa calima weeye calima waxay la mid tahay yaqiinay haaliban faa'iideydaa yaqiin faclam ogow yaqiinso annahu laa ilaha ila allah dee danni waxba kama taraa dannina waa ku timaadaa wa zacamtu zacama ayadaa waxay ku timaadaa rujxaan kaliya waa dani kaliya rujxaan kaliyaay ku timaadaa rujxaan daniga maogtahay arinkaas sidaasaan u badinaa weye sidaasay aan u haystaa sidaasaa ila miisaan badan wey danigu rujxaan wey marka danigu dani iyo rujxaan wa isku macno wa jacaltu waxaan caqiideeyey wey bimacnaa ictiqada wey midaanu bimacnaa ictiqada waxajowtu waxaan maleeyey waayo waxaan maleeyey wacadadtu waxaan maleeyey waa bimacnaa dhanna waxaan maleeyey wax kale ma noqoto waxaan maleeyey wahab male waa amar wahab male wahab male wawajadtu waan ogaaday yaqiinay noqotaa yaqiin wajadada labada mafcuul qaadana waa midda yaqiinta faa'iideyda maahan midda tusayda bimacnaa asabtu baadidii iga luntayaan helay maya taasu hal mafcuulay qaadataa hal ah, mafcuulay qaadataa hadday bimacnaa asabtu tahay oo baadidii iga luntaan helay ay noqoto hal eh, labada mafcuul midda qaadanayo yaqiin waa cilmi mid faa'idaynaya waalfaytu waan ogaaday waalfaytu waa ogaaday bimacnaa wajatu w iyaduna yaqiinay tusee wadaraytu waan ogaaday iyaduna yaqiinay tusee watacallam ogow waa bimacnaa amar ficil amar weeye watacalam bimacnaa iclam isagaba kuu sheegay naxw miaaladiiu hadda daldala marka danantu zaydan zayd waxaan u maleeyey qaa'iman mid taagan markaa marka aysan qaci agtaada ka ahayn laakiin ay sidaas kula badantao kula miisaan badantaa saas dhehe waxaasibtu waxaan maleeyey zaydan zayd caaliman mid caaliman ku maleeyey iyo wa qowli shaaciri shaacirkii qowlkiisa oo yidhi xasibtu tuqى wljuda khayra tijaaraةi rabaaxan idaa malmar'u asbaxa faaqilan xasibtu waxaan yaqiiniyey waa xasibo oo yaqiin ah xasibtu waxaan ku yaqiiniyey atuqaa alla kacabsigii iyo waljuuda waxbixintii khayra tijaaratin ganacsi midka u khayr badan rabaaxa min jihati rabaax xagga faa'iidada idaa asbaxa almar'u qofku markuu noqdo asbaxa marka uu noqdo faaqilan mid culus marka hadda waxaa laga rabaa laba mafcuulay qaadatay waana bimacnaa yaqiin mafcuulkii koowaad waa ke atuqa mafcuulkii labaadna khayra tijaaratin khayra khayra khayradaas wey ficil walba labadiisa mafcuul waa lagaa rabaa wakiltu camran waxaan u maleeyey shaakisan mid taga bimacnaa saafiran wey musaafiran bimacnaa musaafiran hadda loola jeeda hadda laba mafcuulay qaala qaadatay waa camran iyo shaakisan iyo wa qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa ilaah uu yidhi innahum gaalada yarawnahu bacfiga waxay u malaynayaan waa dani markaas ra'aadii oo dani tusayda wey ra'aadii oo dani tusayda innahum gaalada yarawnahu waxay u malaynayaan u badinayaan bacfiga baciidan mid fog aawa labadii mafcuul yarawnahu waa mafcuul awalkii baciidanna mafcuul haanigii marka bacfiga waxay isleeyihin wax dhici kara maaha waa mid fog loolama jeedo waa dhaca waa se fog yaho muddo kadib u dhici doona saas maaha saas hadday aaminsan waaba ilaahay rumay lahay ee dhicitaanku ka fog yahay waa waxaan caqligu aqbalaynay leeyihin qof dhintay burburay lafihiisii caradu dhamaysatay in dib usoo noolaado marka waa baciidan can ilimkaan suurtagal maahan wey dhicitaanku ka fog yahay wey ee maaha waa dhaca waase ayaanu soo daaha maaha saas maaha taas ma aminsana baciga maba rumaysna ee waxay tahay waa baciid can اlwuquuc baciid can اlimkaan mumkinba maaha wey inuu dhacaa maba dhici karto caqliga marka la fiiriyo waa arrin aad u fog oday soomaaliya faal dhiga ma garatay anig inaan bacsii jirin waxaan ku ogaado faalaan dhigay waa ka waayo ha mideeda kale meeqaan jiraa huy toddobaatankiyaan afka la galay weligay qof boor lahole akhiran ka imidna igama hor imaanayo waa nin soomaaliya ka waran aalkaan dhigana wuxuu yihi waa fiiriyo aalkaan dhiga yhi ku aqaan wa waa fiiriyo waa ka fiiriye waa ka waaye aakhira dhacay hadde ka waran marka baciidan ma waxaad mooda inuu leeyihiin dhowr kun oo sano kadib ay dhici doontaa waan may inahum mushrikiintu yarawnahu bacigii waxay u arkaan waxay u malaynayaan dhe marka waa dani ila yaqiin maahan yaqiin mahayaan Ah, waa la tahay iyagay la tahay sidaasuu la miisaan badanta ah, waxay dhihi jireen ma u malaynay hadday dhacdana aakhira innaga nimcada iskale sababtoo adduunkaba xoolaan leena ilaahay marka adduunka nimca nagu siiya aakhira nagu qadima marka fiiri dhanni miisaan badan u ahaa iyaga dhanni oo miisaan badan u ahaa oo agtooda ka miisaan badan inahum gaaladu yarawnahu bacii waxay u malaynayaan baciidan haye haddana waa ra'aadii oo yaqiin faa'iideynayda wanaraahu annaga bacfiga waxaan ognahay u ilahay yidhi qariiban mid dhow inuu yahay anugu yaqiinsaasaan ognahu ilahay leydi wanaraahu annaga waxaan ku ognahay uu yidhi qariiban mid dhow aawo labadii mafcuul waa marka waa yaqiin ilahay agtiisa wa qowlihi tacaala ilahay qowlkiisa ilah wuxuu yidhi fain calimtumuuhuna dumarkii gaalada ka soo fakaday haddaad ku ogaataan mu'minaatin dumar mu'minaada haddaad ku ogaataan hadda ir calimtumuuhuna hunadu waa mafcuul awelkii muminaatina waa mafcuul haanigii laba mafcuulay calimo qaadane laba mafcuulay qaadaneen iyo waa naxwi zacamtu waxaan u maleeyey waa dani zacamtu waxaan u maleeyey zaydan zayd sadiiqan saaxiib zaydan waa mafcuul awelkii sadiiqanna mafcuul haanigii iyo wa qowli shaaciri shaacirkii qowlkiisa oo uu yidhi zacmatni shaykan walastu bishaykin inama shayku man yadibu dabiiban wuxuu yidhi zacamabni gabadhu waxay ii malaysay shaykan duq ay ii malaysay gabadhu walastu bishakin ana duq maahi inamaa wax kale man a shayku duq man qof weeye dibu tukubaya oo soconaya dabiiban tukub oday waxa ladhaha qof ul sito saas u fooraro oo ul ku tukubaya anigaan iska socdo iska shabkacsaya duqay leedahay oo caadi u toosan oon dhabarkuba isku kay boormin dhabarka ima qalloocan markaas haddana duq ileedahay uu leey Hmm. zacamatni marka waa waa dhanni wey zacamatni waxay ii malayday mafcuul awelka awey wayo almutakalimka zacamatni ah, mafcuul haanigiina shaykhan zacamatni gabadhu waxay ii malaysay shaykhan zacamatni shaykhana ii malaysay walastu bishaykin sheekhna maahi aniga duq maahi macna sheekh waa duq inamaa wax kale maahan ashaykhu duq man qof weeye yadubu tukubaya oo macnaha ul inta cuskado xoogaa dhabarku soo qaloocdo dabiiban sida quraanjada u tukubaya dabiiban tukubid iyo wa qowlihi tacaala ilaah wuxuu yidhi wajacaluu mushrikiintu waxay ka caqiideeyeen almalaaikata malaa'igtii aladiina malaa'igtii hum cibaadu raxmaani addoommada raxmaanka ahaayeen inaasan kuwa dhadigay ka caqiideeyeen iiri waa bimacnaa ictiqada haka dhigi ha dhihin bimacnaa sayara waxay ka dhigeen ha dhihin maxaa yeelay ayagu waxba kama dhigin malaa'ig kama dhigine waa ka caqiideeyeen waay waa ka caqiideeyeen dumar kama dhigin kamana dhigi karaan ee saasay ka aamineen banaatullaahi yidhaahdeen lacanahum ullah wajacaluu almalaaikata waa mafcuul awal aladiinana waa sifa malaigta laga sifayna hum waa mubtada cibaaduraxmaanna waa khabar jumladaasaa siladii ismawsuulka siladiisa caybkiina waa humta inaasan waa mafcuul haanigii laba mafcuul wey almalaaikatu mafcuul awal inaasana mafcuul haani wa jacaluu waxay ka caqiideeyeen oo ka aamineen almalaaikata malaaigtii aladiina malaaigtii hum cibaaduraxmaan addoommada raxmaanka ahaayeen inaasan kuwa dhadigoo dumaray ka caqiideeyeen iya wa qowli shaaciri shaacirka qowlkiisa oo uu yidhi waqad kuntu waqad kuntu waxaa weya wowda ka daa qad kuntu waxaan ahaa axjuu mid u walaal lagu kalsoon yahaan u haystay saasaan u malaynaayey xataa alamad binaa ilaa ay nagu degtay yowman maalin mulimaatun musiibooyinka soo dega waagii horeeto saaxiiban u haystay qofka marka dhibaata dhacdaa la bartaahe waayaa musiiba nagu dhacday waaba la ogaada meeshan uu tegey qad kuntu waxaan ahaa axjuu mid u malaynaa abaa camrin abaa camri waa mafcuul awelkii waa asmaul sit waatan alifta lagu nasbiyey abaa amrin waxaan u malaynaye akhaa iqati mafcuul haanigii masna waa asmausidka aliftaasaa lagu nasbiyey labadii mafcuul waa kuwaasa qad kuntu waxaan ahaa axju mid malaynaa abaa camrin akhaa iqatin xataa alamat bina ilaa ay nagu degtay yowman maalin mulimaatun musiibooyinka soo dega iyo wa qowlil aakhari kii kale qowlkiis oo u yidhi falaa tacdu dilmowla saaxiib ha u qofka marka labanto waxaad haysato dhaqaalaha kula wadaaga ee waxa weyan maasha allah maasha allah birtana ma kala goydo aniga adiga waa isku dhimanaa kule war waxaa saaxiib ha u malayn walaakina malmawlaa saaxiib shariikuka waa qofka kula wadaaga filcudmi filcudmi waxweynta marka aan waxba lahayn qofka kula wadaage kula saaxiibka waa midkaa ah, lama barto ilaa waxa weeyaan la faqiiro falaa tacdud ilmawla tacdud waa ficilkii laadaasaa naahiyadaa gashay faacilkii waa anta almawlaa mafcuulu awelkii weeye aliftaasaa lagu qadaraa shariikaka falaa tacdud ha u malaynin almawlaa saaxiib shariikaka waa mafcuulu taanigii qofka adiga kula wadaaga filqina qaninimada iyo barwaaqada markaad haysato qofka wax kula wadaaga warkaasa haysan saaxiib walaakina malmawlaa saaxiibku shariiku walaakina ma madaa akaafadaha ku dhacday almawla waa mubtade shariikun waa abar mubtadii khabara iska noqdeen walaakina malmawla saaxiib shariikuka waa qofka kula wadaagan fi lcudmi waxweynta marka aan waxban lahayn iyo wa qowli shaacir qowlkiis ou yidhi faqultu waxaan idhi ajirnii iyo badbaadi abaa maalikin yaa abaa maalikin abaa maaligo wa ilaa haddaadan i badbaadin fahabnii ii male imra'an qof qofku haalikan halaagsamo dhintay faqultu waxaan idhi ajirnii war ibadbaadi abaa maalikin yaa abaa maalik abaa maaligoo ibadbaadi wa ilaa in lam tujirni aha iladan iladan ay sheegi jireen nin intaasna xawal loo akriya mudda shiikii weydiiye sheekh iladan ma istinihii mutasilka ahaya mise waa munqadici markaasuu yidhi waa mutasil munqadica ila shiikhi waa xanaan waa mutasil munqadica markaasuu yihi mutasil munqadica maba jire wuxuu yihi anta mutasilun biاljahli munqadicun can cilmi haddaad ba ilaadan ileedahay ma munqadica mise waa mutasil waxay tusaydaa anta mutaصilu biاljahli jahli horta waa la xiriirtaa munqadicun can اlcilmi maxaa ilaadan maba la yidhahda istina mana aha waxa weya waa in shardiya iyo lam naafiya in lam wey markaad me meeshaad ku aragto waa ilaa in lam tujirni wey waa ilaa intii shardiyadaha iyo xarfunafyiga laisku idqaamay wa ilaa in lam tujirni wey ila wuu ka carooday muxuu mooday inuu la socdo ila waa horuu ka haray ka lumay meesha mukusha u fadhiday hmm. wa ilaa in lam tujirni haddaadan ibadbaadi inuu yidhi fahabni i male imraan qof haalikan dhintay haali waa qof dhintay ah. qofkaas waa halaagsamay waa dhintay waa carabiga soomaaliga waay si qaldan ufahmayan waa halaagsame dileeda hebel waa halaagsame waa dhintay w carabiga ah, soo ma jeedid suurat lkafir waxaa ku jirtay nabi yuusuf markuu xataa idaa halaka maxaa ka horrey xataa idaa halaka wii ka horrey nabi yuusuf wey wa la leey ata wakaas marka ir xataa idaa halaka laleeya nabius markuu dhintay waay marka halaka waxba maaha dhibaato gale xataa idaa halaka nabius markuu dhintay waay marka halaka waa dhintay wey macnaheedu ya hadda waa in hadda ka dili laheyd waay taas waa suuratu acraaf iyo nabiy hadda waa markaasa waa dhinteen kaasa waa dhinteen markay dhinteenoo inta waa lakin isla markiiba lasoo nooleyey haddana ah, dad waa badan yihin qur-aanka mot dad dhintoo lasoo nooleeyey suuratulbaqara kaliya shan a ku jirto shan meelood ay suuratulbaqara ku sheegtaa makhluuq inta dhintay adduunka lasoo nooleeyey marka see caakhira marka ay ariib u noqone adduunkan fiiri shan meelood suuratulbaqara kaliya uga jirta makhluuq inta ilaahay dilay uu haddana adduunka kusoo nooleeyey ka war shanaa ku jirta suuratulbaqara kaliya taasuna suuratulacraaf mhm. ayagana waa lasoo nooleeyey soo ma jeedin xataa idahalak marka waxaan rabaa eh, low shita ahlagtahu waa suurat lacraaf iyaduna marka ahlaka waa dhimasho wey marka fiir hadeer fahabnii yadaas oo ya mutakalimka waa mafcuul awel mafcuul taanigiina imra'an wey haalikan imraanta laga sifayna wa qowlihi tacaala ilah wuxuu yihi tajiduuhu halkaas inuu ka bilaaba lama rabi tajiduuhu waa jawaab shardigii ficlu shardigii iyo maadi shardiga inuu keenaa la rabay wamaa tuqadimu lianfusikum min khayrin maadaasaa shardiya tuqadimu waa ficil shardigii jawaab shardigii way tajidu ilaah wuxuu yidhi subxaana wamaa shaygii tuqadimu aad hormarisaan lianfusikum nafyaalkiina u hormaridaan min khayrin xaaluu yahay tajiduuhu waxaad ku ogaanaydaan maagaas khayran mid khayr badan cindallaahi ilahay agtiisa ku khayr badan tajiduuhu maagaas waxaad ku ogaanaydaan huwa khayran mid khayr badan cindallaahi ilahay agtiisa ku khayr badan wa acdama kuna weynan badan تجidوuه hadaas مفعuل أولا khayrna مفعuل الثاني huwda wa iska damir فصligi و qwلihi taعaaلى ilaahay qowlkiisa ilaah uu yidhi inahm mushrikiintu alfow waxay ku ogaadeen aabbaahum aabbayaalkood daaliina kuwa baadiyaysa inay yihiinay ogaadeen markaasay iska daba socdaan inahum mushrikiintu alfow waxay ku ogaadeen aabbaahum aabbayaalkood daaliina kuwa baadiyoobay inay yihiin marka mafcuul awelki aawey alfo waa ficliyo faacile ah. aabba wey mafcuul aanigiina daliin wa daraytu zaydan zayd waxaan ku ogaaday daraytu dhe wa daraytu oo fadxa saar daalka wa daraytu waxaan ku ogaaday zaydan zayd qaa'iman mid taag inuu yahay zaydan mafcuul awal qaaiman mafcuul aani wa qowli shaaciriga shaacirka qowlkiise oo yidhi duriita alwafiya duriita waxaa lagugu ogaaday alwفy اcahd alwفy اcahdi alwفy اlcahdu saddexduba kuu banaan duriy hadda kahor waaan my faacilkaan ka hadlaynay ficilku hadduu laba mafcuul qaato oo majhuul loo bineeyo mafcuulkii awelka ahaayaa naa'ib faacil looga dhigaa mafcuulkii labaadna mafcuulnimo u nasbisana ma soo dhihino waa kana duriita hadda ficilkan daraa majhuula loo bineeyey naay faacil u qaadana kii koowaad waa tacdaas zaydna waxa weeyaan alwafiyana waa ah, halkaas mafcuulu nasbisana kii kale naay aacilu noqday naay faacilu noqday duriidta waxaa lagugu ogaaday alwafiya mid oofiya alcahd alwafiya waa صifa mushabaha marka alcahda mushabah bilmafcuul bihi lagu nasbina mafcuul biya lagu shabaha maaha mafcuul bihi ma qaadato iyado laakiin waa lagu shabaha waxaa kuu banaan inaad godo faacilka ka dhigto duriita waxaa lagu ogaaday alwafiya alcahdu ballankiisu midu oofo inaad tagto waxaa kuu banaan inaad u idaafaydo duriita waxaa lagugu ogaaday alwafiy alcahdi ballanka mid oofiya yaa curwa curwow faktabid ma jeerso jeclayso wey faktabid ma jeerso ama jeclayso fainaqtibaadan ma jeersi ama jeclaysi bilwafaa'i ballan oofinta in la jeclaysto xamiidun maxmuudun kula mahadiyo wey labadii mafcuul waad haysataa durita taada iyo alwafiya iyo wa qowli shaaciri shaacir qowlkiis oo uu yidhi tacallam waxaad ogaataa shifaa'a nafsi nafta caafimaadkeedu qahra caduwiha cadowgeedoo la qasbo wey naftaada yaa cadow ku ah shaydaan waxa weye markuu hurdada dembi markuu rabo ka celi markay rabto inay daacada ka hurdo ka celi cadowgeeda aab caafimaad naftaada cadowgeedaad ka asabto wey cadowga ka celi oo daacada ka wehs wehsida iyo daalka iyo cadsiga iyo hurdada ku ridaya macaasida ku qalqaadinaya daacada ka celinaya cadowgaas qasab nafta caafimaadkeedu waa waa cadowgoo la qasbo tacalam ogow shifaaa nafsi waa mafcuul awelkii nafta caafimaadkeedu qahra caduuha cadowgeeda la qasbidiisa wey fabaaliq ku xeel dheerow bilutfin xeel dhimrin fabaari ku xeel dheerow bilutfin dhimrin si taxayuli xeeladaysiga iyo walmakri dhagarta aad cadowga u dhigayda dhagarta iyo shaydaanka saad uga adkaale afcaashan laba mafcuulay qaadataa haddii macnahoodu yahay sidii lasoo sheegay laakiin afcaashan qaar waxaa jira macnahoodu isbedelo hadduu isbedelana hal mafcuulay qaadanayaan kuwaasuu kuu sheega waidaa kaanat dana dana hadday noqoto bimacnaa itahama waa tuhmay Ah, waa tuhmay hal mafcuulay qaadeen wa ra'aa ra'aa isagaa kuu soo wada wa ra'aa ra'aa absara waa arkay hadday noqoto wa calima calima bimacnaa carafa waa gartay hadday noqoto lam tatacadda u gudbi mee afcaashaasu ilaa ilaa mafcuulinay u gudbeen mafcuulkoo waaxidin keligiis hal mafcuul mooye wax kale u gudbi mee wax kale uma gudbi karto naxwu danantu zaydanaan tuhmay warkii waaba dhammaaday danantu zaydan an tuhmay bmacnaa itahamtu waa tuhmay almafcuul qaad zaydan wa ra'aytu zaydan aan arkay halkaas mafcuulay qaadanaya bimacnaa absartu waa arkay wa calimtu lmas'alata masaladii waa gartay bimacnaa carafta waa gartay annawcu thaani laba nuuc soo maahayn afcaashaanu nuucii labaad oo mubtadiya qabar nasbi jiray annawcu thaani nuuca labeeyaa afcaalu tasyiri ka yeelidda afcaasheedi weye afcaashii ahaysiinta afcaalu tafyiir maxaa loogu baxsho lidalaalatiha calaa taxwiili shayin min xaalatin ilaa xaalatin ukhra waxay tustaa shaygoo iska bedelay xaalad oo xaalad kale noqday lidalaalatiha calaa taxwiili shay shaygiioo ka wareegayay tustaa min xaalatin ilaa xaalatin ukhraan u wareegay annawcu thaani afcaalu tasyiir naxwo jacala waa ka yeelay waradda waa ka yeelay wtakada waa ka yeelay wasayara waa ka yeelay wwahaba wwahab ka yeel amase wwahaba waa ka yeelay laakiin waaad ah, wwahaba waa ka yeelay oo waxaad ka dhigtaa maadi oo culummada gobol waxayba yidhaahdeen maba tasaruftaba ah, maadi wawahaba waa ka yeelay saasay ku socotaaba iyada dhawba sharxan aynin dhiga waa wahaba waa ka yeelay oo maadi bis غayru mutasarifin falaa yustacmalu ilaa bisiiqati اmaadi qaala lahu tacaala ilah wuxuu yidhi fajacalnaahu acmaashii gaalada waxaan ka yeelnay habaaan boor boorkaasoo manfuuran la firdhiyey fajacalnaahu gaalada hadday sadaqa la baxaan hadday tasbiixsadaan haddii ay maaragtay dawo fidiyaan kulli boor la fidiyo ilaa gaalada aada u dadaalaan ah, aba culamaha shuyuukhda waaweyn oo ahlu sunnaha qarnigan ka mid ahda waxay yidhahdeen suudanan tagna yidhahde sayid saabiq iyo nin kaley ahaayeen marka markaasaan idhi tuulo fog hanala geeyo oo aada uga fog caasimadda tuulanala geeyo dad iska tabar ayba degan yihiin tuuladiiaan tagnay dadkii hanaloo soo shimi naloo soo shiri muxaadaran u dhigna ilaahay inay ka cabsadaan bal qabri iyo qiyaamo u diyaargaroobaan dadkii oo meesha noo dhooban aan waxaan maqlna yidhahdeen haladan oo maaragtay labada lugood le maarata mootada labada lugood yartaa leh gambaleel waxay leedahay mogtahay gambaleel xumo oo aad moodo hoon hoonay waxa u ah gambaleel dhalalow dhalalow gambaleel caadiya eh, aan maqalna yidhahda baasakiil maa la yidhaha midda labada lugood kaliya ah waa kaas waay bis markaasaan waxa yidhi hal mar kuma kunkii iyo dhowrkii qofu noo fadhiday gabaru naguma harinin waa ordeen waa yaabnay dadkiina muxaadaradan udhigayna xataa hal qof nooma hadhin waa ka daba orodnay say xero meeshaanay fayl galeen baalkaas yar baasikiilkaasaa soo istaagay gaal wata laba boorsoo waaweynaa labada dhinac ka laalaada labadii boorsuu la soo degey dadkii fayd warqad ula soo baxay hebel hebel hebel midaa soo ordaa dadkii gooj inta qabto afka ugu dhibcina hebel hebel hebel midaa soo ordaa kanini yaru siina hebel hebel hebel waa soo ordaa sharoobax siina saasi saasuu isticmaalu le waxaasuu siina wuxuu yidhi saan ufadhin ufadhin markay dadkii dhammeen labadii boorso siin wixii ku jiray aan nidhi yiri ninkii gaalkaa waa nin gaala oo sweden u dhashay aan idhi manala ma nala hadlayda ha meeshaasaan fadhiisana waxaan idhi nooga warran meeqa sanaad meeshaan joogtay meeshaan waxaan joogay yuu yidhi soddon sano soddon sanaan maxaad ku haydaa dacwan ka wadaa dadkaasna u gargaaraa diinkana waa gaarsiiyaho waxaan idhaahdaa nabi ciise caabuda oo kayrkaasaan u sheegaa nabi ciise inay caabudaan waana u gargaaraa waxaan u qaban karaan u qabtaa markaasaan idhi mushaarka halkee kugu yimaadaa halku iigu soo dhacaa wey suudana laga soo dira kiniisadda markaasaan idhi yidhi waktiga fasaxa ma baxda maya ma baxo goormaad baxayda waxaan baxaya halkan waa rabaa inta ku dhinto oo baxsiga halka laga soo baxsho qiyaamaha marka buunka laga yinaya inta ka soo baxaan raba maxaa qof dacwo ku jira miya su uga laabana dacwanba wada bacsiga inta sudan in laga soo baxshaan rabo kawar laakiin hadduusan iimaan lahayn wax mau taraa juhdigaada fajacalnaahu waxaan ka dhignu ilaah yidhi camalkii gaalada habaan boor boorkaasoo mansuuran la fidhi aw mafcuul awelkii فjacalnaahu wey mfcuul aanigiina habaan